alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu ku jiray kitaab libaas xadiiska sideed boqol iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo sagaal iyo labaatane wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam yusallii mid tukada min alleyli habeenka gudihiisa wuxuu tukan jiray ay fi lleyli ixdaa cashrata rakca koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray fa idaa talaca alfajru markuu waagu dilaaco sallaa ragcatayni wuxuu tukan jiray laba ragcadood oo khafiifatayni ee fudfudud oo bimacnaa sahlan aan dhaadheerayn laba ragcadood aan dhaadheerayn ayuu tukan jiray uma dajaca dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waajibsan jiray calaa shiqihi alayman dhinaciisa midigeeye midigta xigaa ayuu u jiibsan jiray xataa yajii'a almu'adin ilaa uu ka imanaayo mu'adinku ilaa uu ka imanayo oo fayu'dinahu uu ogeysiiyo salaadda wakhtigeedii inuu soo galay uu doonaayo inuu qiimo mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban ragcadood inuu habeenkii tukan jiray ayuu tilmaamayaa maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa casharata rakca yacnii xilliga ramadaan tahay iyo xilligayna ramadaan ahayn xilli walba nebigu calayhi salaatu wasalaam kama badin jirin sida haalibka ah koob iyo toban ragcadood kama badin jirin xadiis waa la soo wariyey tilmaamaya saddex iyo toban ragcadood nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tukaday inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen koob iyo tobankii inay yihiin baa lagu xambaarayaa labada kale ama labadii subaxay ahaayeen ama labo ama labadii cishaa ka dambeeyey ahaay laakiin daahirka riwaayaadka marka loo fiirsado waxaa ka muuqata inay labadaasi dheeraad ka ahaayeen riwaayaadka xadiidkana la tatabuco la raaraaco marka waxaa lagu xambaarayaa calaa kulli xaal inay saddex iyo toban ragcadood inay ahaayeen baa lagu xambaaraya oo aanu ku jirin labadii cishaha iyo labadii subaxa ka horreeyey labada midnaba aynay ku jirin xadiidkan kale marka caaishana waxaa lagu xambaarayaa inuu sidii haalibka ahayd tahay in haalibkii ay tahayoo yacnii sida badan inaanu intaa ka badin jirin taasaa lagu xambaaray ha yeeshee nebigu calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobankaa ragcadood waa dheerayn jiray wakhtiyada qaarna cadad ahaan waaba uga yarayn jiraye laakiin qiraa'ada ayuu dheerayn jiray iyo rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalka intaba waa dheerayn jiray maa garanaysaan axaadiista qaarkood inay ku soo aroortay in nabigu calayhi salaatu wasalaam hal ragcad ku tukaday suuratu albaqara iyo suuratu nisaa iyo suuratu aali cimraan saddexdaa suuradoo dhammaystiran buu ragcad keliya ku akhriyey waa shan jiis iyo laba maqre waa ragca waaxida bal rakacaadkii kale ka warran weliba qiraa'ada intuu dheereeyo arkaanta kalema gaaggaabin jirine arkaanta kalena waa dheerayn jirin oo salaadda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaan jirtay mutanaasiba mid markaa isu munaasibay ahaan jirtay oo markuu wakhti dheer taagnaado wakhti dheerna waa rukuucsanaan jiray wakhti dheerna ictidaal buu ku sugnaan jiray wakhti dheerna waa sujuudsanaan jiray inkastoo mid walba ta ka dambaysaa tii ka horraysay ay ka gaabnaan jirtay rukni wal oo dambeeyaba ruknigii ka horreeyey waa ka gaabnaan jiray markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dheerin jiray asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi cidda markaa waxa weeye koob iyo tobankii ragcadood tukataa siduu nebigu u dheerayn jiray calayhi salaatu wasalaamna u dheeraysa yacni nebiga wuxuu ka waafaqay yacni waxa weeye kayfiyadii iyo kamiyadii mid walba yacni qaabkuu u tukan jirayna waa u tukadoo siduu u dheerayn jiruu u dheereeyey cadadkii iyo tiradiina waa ka waafaqa laakiin ka markaa aan saasoo kale u dheeraynee duuna daalik sameeya wax intaa ka sokeeya laakiin tirada koob iyo tobankii tukada nebiga calayhi salaatu wasalaam kayfiyadii ha ku khilaafeen laakiin kamiyadiioo cadadkii ah rakacaadka ah ayuu ka waafaqa ee cidda marka waxa weeye tiradana marka ka duda kayfiyadiiyo qaabkana ka duda labadaba nebiga waa ku khilaaftay calayhi salaatu wasalaam cibaaro caynkaasa naxwu haada ayuu asheekh ah ibnu cuthaymiin odhanaya marka jamaahiirta culammadu waxay qabaan qiyaamuleylka waa laga badin karaa yacni markaa cadadkan oo maxduud ma ah bay markaa qabaan jamaahiiru ahlilcilmi waa laga badin karaa bay qabaan jamaahiirtu oo maxduud kuma ahoo intaas marka waxa weeye ha ka badinina lama hayo inuu marka waxa weeye tiradu ay sii daysan tahayoo yacni aan tiro mucayana lagu xadidin ayay markaa doortaan jamaahirta culammadu waxaanay ka deliishadaan xadiiskii tilmaamaya salaatu leyli matna matna fa idaa khashiya axadukum asubxa falyuutir sallaa rakcatan tuutiru lahu maa qad sallaa ragcad buu tukanayaa u witriyeynaysa wixii uu tukaday marka xagga wakhtigaa laga xadiday oo ilaa markaa fajriga intaan la gaadhin baa lagu xadiday ee xagga tirada lagama xadidin ayay markaa yidhaahdeen waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ahlucilmi badan oo kaleba marka ay yidhaahdeen xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam koob iyo tobanka ragcadood markuu tukado hadduu markaa waxa weeye waagu dilaaco laba ragcadood oo khafiif uu tukan jiray yacni marka aan dhaadheerayn labadan ragcadood waa sunnatu lfajri waa sunnihii subax ee qabliga ahayd weeye labadii ragcadood ee subaxa ka horreeyey weeyaan sallaa rakcatayni khafiifatayn markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhinaca midig u yara jiifsan jiray ma seexan jirin laakiin maadaama wakhti badan uu marka qiyaamu leyl u taagnaa in yaroo istiraaxa ah ayuu dhinaca midig u yara jiifsan jiray ilaa inta mu'addinku imanayo yacni markaa ayuu yara jiifsan jiray mu'addinku markuu doonaayo inuu qiimo markaasuu soo ogeysiin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu soo bixi jiray markaasu waxa weeye yacni la qiimi jiray oo dadka tuujin jiray jiibsigan dhinac midig loo yaro jiibsanayaa marka sunnaha subaxa la tukado dabadeed waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen sunnahaasi waa qofkii qiyaamulleyl markan tukaday oo qiyaamuleyl ku soo jeeday qaybtan dambe xaaladda caynkaas bay ku gaar yeeleen ahlucilmiga uu yidhi hadduu maya labadii ragcadood ee sunnaha ay tukadaba yacni waxa weeye waa jiibsan karaa dhinaca midig uu jiibsadaa waa fiican tahay in yar saa jiibsadaan yani itibaacan linabiy sala allahu aleyh wasalam waa yahay sideed waa siddeed boqol iyo koob iyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo soddon ee waa can xudayfata radia allahu canh qaala kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam ida akhada madjacahu min alleyli xudayfa waxauu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray idaa akhada madjacahu makaanu jiifkiisa hadduu qaato min alleyli habeenka gudihiisa ama qayb habeenka ka mida uu qaato makaanu jiifkiisa ama madjacahu ay iddijaacahu jiifsigiisa hadduu qaato min alleyli bimacnaa gudagalaa loo jeeda habeenka markaysa markaa qayb ka mida wadaca yadahu wuxuu dhigi jiray gacantiisa taxta khaddihi dhabankiisa hoostiisuu dhigi jiray uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray intuu baabacada markaa dhigo dhabanka hoostiisa dhigo oo sidii wax barkanayoo kale ka dhigo uma yaquulu dabeedna wuxuu odhan jiray allaahumma yaa allaahu allaahow bismika amuutu wa axyaa bismika amuutu magacaagaan ku dhimanayaa wa axyaa aan ku noolaanayaa bimacnaa adaa i noolaynaya adaana i dilaaya isimkaaga xusaan xusaayaanan ku dhimanayaa kuna noolaanaya wa ida istayqada markuu baraarugo qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana alxamdu mahad oo dhan lilaahi allah bay u sugnaatay ama allah baa la gaara alladii kaasoo axyaanaa na nooleeyey bacdamaa amaatanaa markuuna dilay dabadeed ay bacda imaatatina wa ilayhi nushuur xagga allah oo keliya ayuu ahaaday ee soo noolayntu iyo soo saaritaanku nushuurku waa ixyaaga waa soo noolaynta weeye rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu habeenkii seexanayo qaabka u jiifsan jiray inuu markaa gacantiisa dhabanka hoosiisa inuu dhigi jiray nebiga taariikhdiisa oo dhan ayaa laynoo soo weriyey shakhsi aan nebi maxamed ahayn calayhi salaatu wasalaam oo axwaashiisoo dhan laga warramay yaa xaal kastaba oo aan nebi maxamed ahayn ma jiro sida looga warramay waxay tahay si daqiiqoo aan shaynaba laga tegin hadday tahay siduu wax u cuni jiray siduu wax u cabbi jiray siduu dharka u gashan jiray siduu marka kabaha u gashan jiray siduu u bixin jiray yacni midabada marka xataa dharkuu gashan jiray inta midaba markaysa marka ay ahaayeen cimaamadda siduu u xidhan jiray cimaamadiisu midabaday ahayd cuntada markaysaga cuni jiray noocyada cuntada uu jeclaa yacni sida marka waxaweye qaabka uu qaadan jiray cuntada waxa uu ku bilaabi jiray waxa uu ku khatimi jiray noocyada cuntada ee markaysa markaa uu karaahiyaystay hadda maaragta yani waxa weye aadaabtiisii oo dhan sida uu u seexan jiray yani qaabka uu jiifsan jiray marka uu jiifsanayo wuxuu odhan jiray cid alle cidduu la hadlayo wuxuu markaa kula hadlay nebigu calayhi salaatu wasalaam kulla shay baa laga warramay kulla shay taariikhdii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax qarsooni ma jiro shaksi kaleoo yacni fi dunya looga warramay sida nebi maxamed looga warramay ma jiro kulla shay baa laga warramay kulla daqiiqin wa jaliil waxaa la yaqaanaa ragga zucamada waaweyn dee markaysa marka taariikhdooda la yidhahdo waa la qoray taariikhdooda waxaa laga warramaa wax kooban laakiin nebi maxamed waxaa laga warramaa axwaashiisao dhan asxaabta nebigu intay u yimaadaan zawjaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay weydiin jireen nebigu markuu guriga joogo muxuu qabtaa markaasay uga warrami jireen maaha oo keliya xataa siduu u cibaadaystaa maaha axwaasha kale uu qabto inay ka warramaan markaasay uga warramayeen marka zawjaadka nebigu sala allahu alay waslam uga warramayeen marka nebiga wax walba waa laga warramay taariikhdiisu waxay tahay taariikh yani waxa waadixa oo markaa cad oo aan markaa qarsoonayn ee wada qoran kulligeed saas marka waxaa xadiisku inoo sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu habeenkii seexanayo gacantiisa ayuu dhabankiisa hoos dhigi jiray waxay yidhaahdaan culammadu waa sida marka waxa weeye meydka marka la dhigayo xabaasha loo dhigo yacni saasuu wuu saasuu markaa u jiifsan jiray markaasaa isagoo sidaa u jiifa ayuu wuxuu odhan jiray allaahumma bismika amuutu wa axyaa haddamaha inuu fadhi ku odhanayo umma yaquul baa layidhi markaa dabadeed buu odhanayaa intuu jiifsaday oo sidaa u jiifsaday qaabkaa ayuu dikrigaa ku dhawaaqaya magacaaga ayaan ku dhimanayaa kuna noolaanaya markuu baraarugana wuxuu odhan jiray alxamdu lilahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur ilaahay buu u mahadnaqayaa waxaa mahadi u sugnaatay ilaahna soo nooleeyey markuuna dilay dabadeed mawdka waxaa laga cabirayaa imaatada hurdadii annawmu akhu lmowt waatii xadiid ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hurdadu waa geerida walaasheed marka hadda hurdadiibaa isticaar ahaan waxaa loogu magacaabay yacni geeri baa loogu magacaabay ya imaataa lagu magacaabay qariinadaana caddaynaysa in saa looga jeedo alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur xagga allah baana markaa soo noolaynta iyo soo saaritaankuna ahaatayoo marka laysoo nooleeyana xagga ilaahay baa lay celinayaa xagga ilaahay ayaa lay celinayaa xadiidka sideed boqol iyo labaiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo koob iyo soddon wa can yaciisha ibnu dikfata alghifaariyi radia allaahu canhu qaala qaala abii baynamaa ana mudajicun fi lmasjidi calaa batnii ida rajulun yuxarikunii birijlih yaciish ibnu dikfa waxa uu yidhi aabbahay ayaa wuxuu yidhi qaalada hore yaciish baa iskale qaalada labaadna waxa iskale aabbihii dikfa dihfana waa la yidhahdaa marna halkaa khaadaa baa ha lagu bedelaa marna waxa weeye kha baa la akhriyaa wuxuu uhi baynamaa wakhti gudihiisa ana mudajicun anigu aan jiifo filmasjidi masjidka gudihiisa aan jiifo calaa batnii calooshayda aan u jiifo idaa rajulun waaba yadii oo nin yuxarikunii uu idhaqaajinayo birijlihi addinkiisa igu dhaqaajinayo yacnii addinkiisu igu taabtay fa qaala wuxuu yidhi ina haadihi dijcatun yubqidha allaah ina haadihi tani dijcatun qaabjiif weeyi dajca nusakha qaar qorayaan nuskhada sharaxuna ayba dabdinaysaa bilxuruufi laakiin sida sawaabkay ku saxan tahay waxa weeye waa inay daadku hoos dhigayiin marka hay-ad baa laga tilmaamaya ismu hay-a weeye inna haadihi tani dijcatun qaab jiif weeye qaab loo jiifsado weeye oo yubqiduha allaah allah u necab yahay qaabjiifkaasoo allah u necab yahay qaala fa nadartu waan eegay buuhi ninkii baan eegay fa idaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waaba isagii oo rasuulkii ilaahaya ah sala allahu aleyh wasalam waaba isagii oo uu ku sugan yahay meesha rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam ama uu isagu yahay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam rawaa abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiidkan sheekhu waa saxiixiyey waxa uu tilmaamay inuu markaa xadiidku saxiix yahay wakadalika kadalika culamo kale oo saxiixiyeyni waa jiraan sheekh albani laftiisuna xadiidka waa saxiixinaya marka waxaa jira marka waxa ariiq kale oo la soo wariyey oo abu hureyre laga soo wariyey oo a'immada qaarkood ay cilleeyeen abu xaatim iyo yacni marka a'immo kaleba ay cilleeyeen baa jirta iyo bukhaari laftiisuba marka ariiqa abu hureyre laga soo warinayaa waa macluul markaa weeye laakiin dariiqan markaysa markaa xon ayaa ka roon oo culammada qaarkood ay quweeyeen aynay markaa tilmaameen xadiisku inuu dariiqan ku saxan yahay dariiqa kale abu hureyre laga soo warinayo daahirka sanadkeedu waa inuu xasan yahay laakiin culammadu way iclaaliyeen oo waxay yidhaahdeen waa macluula marka dariiqaas marka xadiidka dariiqani waa sugan yahay siday a'immada qaarkood ay tilmaameen imaamu nawowina ka mid yahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in caloosha loo seexdo beerka loo jiifsado qaabkaasi inaanu fiicnayn ee ay tahay jiif ilaahay uu necab yahay qaab loo jiifsado allah necab yahay inuu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu ku yidhi ninkaas ina hadihi dijcatun yubqiduha allah waa min baabi inkaari lmunkar man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fa bilisaani waxaa laga qaadanayaa munkarka in la inkiro oo cidda la imanaysa lagu eh, inkiro oo marka waxa weeye markaa loo diidoo laga reebo ayaa laga qaadanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii ma canaanan waxaa laga qaadanaya qofku masalada haddaanu garanaynin inaan la canaananayn waayo canaantu waa nooc tacsiir ah wax canaan ah nebigu kuma samayn calayhi salaatu wasalaam ee mas'alada ayuu u sheegay qofku markuu ogaado masaladii loo sheego dabadeed hadduu la yimaado markaasaa canaantu imanaysa laakiin marka hore mas'alada bes baa lagu baraarujinaya loo sheegaya waxaa laga qaadanayaa in markaa ciddii la imanaysa laga reebo waxaa kaloo laga qaadanayaa caruurta in markaa lagu tarbiyeeyo sidii aynay beerka ugu seexan lahayn oo loo diido caruurta inay beerka u seexdaan waayo waa tarbiye ay la qabsanayaanoo hadday marka waxa weeye caadaystaan in beerka ay u seexdaan markay weynaadaanna sidii bay u wadayaan laakiin ilaa yaraantoodii marka laga reebo way la qabsanayaan marka dambe waxay noqonayaan qaaraan u seexan in beerka ayay noqonayaan xadiidka sideed boqol iyo saddexiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo labayo labaatane wa can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyhi wasalama qaal man qacada maqcadan lam yadkur illaha fiih kanat calayhi min allahi tirah rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man qacada ku kastoo fadhiista maqcadan fadhi fadhiista ama maqcadan makaanu fadhi fadhiista meel la fadhiista fadhiista master miimi ah ama darfi makaaniya baa labada mid walba loo fasiri karaa maqcadkaasoo lam yadkur illaaha fiihi aanu gudihiisa ilaahay ku xusin kaanat calayhi min allaahi tirah waxaa ku sugnaanaysa korkiisa xaal tirada soo socota min allaahi xagga allah ay ka ahaatay tiratun yacni nuqsaan baa ku sugnaanaysa ama raacitaan loo raacayo loo dabagelaayo khaladkii ay la yimaadeen loo dabagelaayo ayaa markaa ku sugnaanaysa ama layaha tira nuqsaantaa looga jeedaa waman iddajaca ku kastoo jiifsada madjacan ee jiif jiifsada ama makaan la jiifsado jiifsada laa yadkuru allaha fiih madjacaasoo allah aanu ku xusin gudihiisa kaanat calayhi min allaahi tira kaanat waxa ahaanaysa calayhi korkiisa waxa ahaanaysa kaa'inatan calayhi ama mustaqiratan calayhi min allaahi xaal tirada soo socota min allaahi xagga allah ay ka ahaatay tiratun nuqsaan ayaa korkiisa ahaanaysa oo cala alaqali sawaabkii baa ka nuqsaamaya ama tiratun yacni tabica ayaa ahaanayso yacni dembi ayaa loo raacayaa ee waa aakhira loo qabsanayaa waa loo raacayaa waa loo qabsanayaa tegista uu ka tegay xuska ilaahay la xusaayo jiifkaa uu jiifsaday uu iska daayey inuu ilaahay xuso ayaa marka waxa weeye dembi loogu raacaya yacni waajib inuu ka tegay ama nuqsaan baa ku sugnaanaysa rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo wariyey attiratu bikasri taa'i waxay ku sugan tahay ta'da hoosdhiggeeda ta'daasoo almuhannaati tii labada dhibcood lahayd ah min fawqi oo xagga sare dhibcaha ku lahayd waa korkulabelay korkulabalay wa hiya naqsu waa nuqsaanta weeyi wa qiila waxaa la yidhi attabicatu waa raacitaanka loo raacayo loo dabagelayo bimacnaa loo qabsanaayo xuska uu ilaahay la iman waayey wakhtigaas yacni loo qabsanayo xadiidkan sanadkiisa kolley waxaa ku jira ibnu cajilaan baa ku jira waa markaysaga yani nooc yaro dacfiya ku yaro sugan laakiin waa roon yahay sidaas aawadeed haddaan mukhaalafo aanu ku dhicin culammada xadiiskiisa way taxsiiniyaan axaadiista mawduucan ku saabsan ama abu hureyre laga soo warinayo ama khayrkiina matjacni kuma jiro sidaas aawadeed bacdibaaba cilleeyey yacni qadarkan ayeeshee culamada qaarkood way markaa taxsiiniyeen oo waaquweeyeen sida markaa nawowiba hadda taxsiininaayo biisnaadin xasan uu yidhi waayo ugama muuqan in mukhaalafo uu sameeyee ziyaado inuu sameeyey bes ayuunbaa markaa u muuqatay taasina waxay ku dhisan tahay hadduu marka waxa weeye cid dacfi ku yaro jiro aan weynayni oo dabdigiisi iyo xifdigiisu aanu dhammaystirnayn ziyaadada uu ziyaadiyo miyaa la qaadanayaa mise waxa weye waa la cilaynayaa a'imadii mutaqadimiintu waxay u badnaayeen mar haddaan xifdigiisu buuro ahayn ee uu yahay miduu dacfi ku yaro sugan yahay xifdigiisu walow haba lagu kalsoonaado sida kale ziyaadada uu ziyaadiyo inaan la qaadanayn laakiin xifdigiisu hadduu buuro yaho nin hiqaa uu yahay oo markaisaa xifdigiisu buuro yahay waxa uu ziyaadiyo waa la qaadanayaa yacni marka waxa weeye haddii isagu markaa xifdigiisu dhammaystiran yahay saasaa a'immo badani ay qabeen calaa haada waxay noqonaysaa nadar inuu ku sugan yahay qadarka dambe laakiin inta hore inay sugan tahay shaki kuma jiro riwaayaad kala duwan iyo axaadiis kala duwanna waa ku yimaadeen axaadiista qaarkood waxay sheegaysaa dikri ilaahay la xusaayo ciddii aan la iman inay aakhiro tiiraanyoonayso axaadiista qaarkood waxay ku sii daraysaa salliga nebigana aan la iman waxaa ka mid a xadiiska sheegaaya in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ma qacada qawmun maqcadan laa yadkuruuna allaha caza wajalla walaa yusalluuna cala anabiy sala allahu aleyh wasalam ila kaana calayhim xasratun yowma alqiyaamati wain dakhaluu ljannata lilthawaab rawahu alimaam axmed can abi hurayra wa saxaxahu alalbaaniyu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qola ma fadhiisato meel la fadhiisto oo aynay allah ku xusin nebigana calayhi salaatu wasalaam aynay ku salliyin inay korkooda ku sugnaato maalinta qiyaamo mooyaane tiiraanyo iyo qoomamo ay ka tiiraanyoonayaan xus la xusla'aantaa iyo sallila'aantaa hal meel ay sidaa ku sameeyeen ay ka tageen xuska ilaahay xusi lahaayeen iyo salligay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sallin lahaayeen waaw baa laysugu cadfay marka waa liljamci labadaba in la rabaa laga qaadanaya oo xasradan iyo tiiraanyadan xadiisku wuxuu sheegayaa hadday xataa jannada galaan sawaabka ka maqan ee ka dhinmay ay waayeen ee ka baaqday aawadeed bay u tiiraanyoonayaan oo u qomamoonayaan macnihiisu waa waadix oo cadiya oo tiiraanyo kasta ma aha dee waxaweeye cuquubo inay ka timi haata laynoo sheegay qof kasta markuu dhinto waa tiiraanyoonaya kii xumaa wuxuu u tiiraanyoonayaa xumaanta uu ku sugnaayay inuu ka toobad keeni waayey camal wanaagsan inuu la iman waayo kii wanaagsanaana wuxuu u tiiraanyoonayaa yacni sawaabkiisa iyo ajarkiisu inuu nuqsaamo intaa ka badin waayey ayuu u tiiraanyoonaya mid walibo iscilkaambiyaya laakiin sida laysu cilkaambiyayaa kala duwan ya markaa mid sawaabka ka maqan aawadeed buu u tiiraanyoonayaa oo isleeyahay allah haddaad ka badin lahayd ficnaan lahayda darajadaada iyo sawaabkaagu waa sii weynaan lahaa yaa alla markaad adduunyada joogtay maad ka sii badisid intaa si darajadaad u kor noqoto si sawaabkaagu u bato axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa tiraday tilmaamaysaa qaarna xasraday tilmaamaysa tiradana tafsiirkeeda culammada qaar baa tabica u fasiray tabicaduna waa in loo raacayo loo qabsanayo saas aawadeed bacdu ahlicilmi waxay ka qaateen majlis kastoo qofku u fadhiisto inay waajib tahay inuu ilaahay ku xuso walow mara marka kaana waxaa ka imanaysa in xuska ilaahay la badiyo culamada qaar waxay u fasirayaan xadiiskan macnihiisa wax waafaqaya oo laga tilmaamayo yacni sawaabka ka nuqsaamay in markaa looga jeedo taasi laakiin ayna ka iman inay waajib tahay mawdic kasta kolley adayg baana ku sugan haddii la yidhahdo meel kasta oo qofku u fadhiisto haddii xus ilaahay uu ku samayn waayey dembi baa loo qoray haddii la yidhaahdo waa arrin shadiida oo culus weeye baabka siddeed iyo labaatan baabu jawaazi listilqaa'i cala alqafa wuxuu u baab yahay qadaadka in loo jiifsadaa inay bannaantu u baab yahay ama jeegada ama qadaadka in loo jiifsadaa inay bannaan tahay alistilqaa wa ixda arijlayni cala alukhraa iyo labada addin mid ka mid a in la dhigo oo la saaro cala alukhraa addinka kale korkiisa la saaraa inay bannaan tahay intiqadaadka loo jiifsado in labadii addin mid sare loo qaado ka kale korkiisa la saaro ruugga la saaro la dul saaro inay saasi bannaantaa laga qaadanaya goorma weeye idaa lam yakhaf haddaanu ka baqin inkishaafa alcawra cawradiisu inay faydanto cawradiisa la arko haddaanu ka baqin inay saasi u bannaan tahay ayuu baab u yahay wa jawaasi alqucuudi ee fadhigu inuu bannaan yahay mutarabbican xaaluu markaa waxa weeye addimada isdhaafsadoo tarabbuc u fadhiistay oo sida kutubta loo qabsaday wadaadadu u fadhiistaan oo kale loo fadhiistaa inay bannaan tahay ayuu u baab yahay wa muxtabiyan iyo xaaluu doonyeynsanayo ama uu digirin xidhanayo kolba sidaad u taqaan inay bannaan tahay inuu saa u fadhiistaa si doonyaysad ah ama digrin xidhad ah inay markaa bannaan xadiiska sideed siddeed boqol iyo afariyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo saddexiyo soddon eh can cabdilaahi bni zaydin radia allaahu canhu annahu ra'aa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam mustalqiyan fi lmasjid cabdullaahi bnu zayd waxauu yidhi laba saxaabi labadaba la odhan jiray cabdullaahi bnu zayd ayaa jira waa mid waa mu'adinkii midna waa saxaabi kale magacooda iyo magaca aabbahooda ayaa isku mid ah laakiin magaca saddexaad bay ku kala biidhayaan cabdulahi bnu zayd bni caasim iyo cabdulahi bnu zayd bni cabdirabbi bay kala noqonayaan annahu ra'aa inuu cabdulaahi bnu zayd arkay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay arkay mustalqiyan xaaluu jirjirka ama qadaadka u jiifo nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu cabdulaahi bnu zayd arkay fi lmasjidi masjidka gudihiisa uu qadaadka u jiifo masjidka gudihiisa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam qadaadka u jiifo waadican ixdaa rijlayhi cala alukhraa wuxuu qadaadka u jiifay mustalqiyan huwa huwadaa ku qarsoon baa laga xaalaynaya waadican xaaluu dhigay ixdaa rijlayhi labadiisii addin mid ahaantood uu saaray cala alukhraa addinka kale uu kor saaray oo masalan addinkii labadii addin buu mid sare u qaaday markaasaa waxa weeye addinka kale uu kor saaray ee adinka saarmaya wuxuu noqonayaa mid gudban buu noqonayaa ka kalena dhulku ku taagan yahi mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan waxaa laga qaataa qadaadka in loo jiifsado oo weliba markaa labada addin midkood inta la qaado ka kale la dul saaraa inay bannaan tahay baa laga qaataa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey asxaabtiisuna waa kaga daydeen oo waxaa la soo wariyaa abubakar iyo cumar iyo cuhmaan intuba inay sameeyeen iyo saxaabo kaleba waxaa jira haddaba xadiis reebayaa jira uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi midkiin yaanu qadaadka u jiifsannin oo dabeed markaa labada addin midkood ka kale dul saarin xadiiska sidaasee reebayee nahyi ayaa muslim baa saxiixa ku soo wariyey waa fii saxiixi muslim laa yastalqiyanna axadukum uma yadacu ixdaa rijlayhi cala alukhraa rawaahu muslim min xadiisi jaabir marka xadiiska iyo xadiiskan see loo kulminaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa lagu kulminayaa xadiiska reebaya diidaya waxaa lagu xambaarayaa ee marka cawradu muuqanayso qofka cawradiisi la arkaayo xaaladdaasay nahyi taho la reebay markayna cawradu fayd maynna xadiiskan baa ku tusinayo waa jaa'iso way bannaanta saas aawadeed buu sheikhu markuu baabaysanayey shardigaa sheegay idaa lam yakhaf inkishaafa alcawra marka cawradii dee in la qariyaa cawradii waajiba maadaamay waajib tahay cawradii in la qariyo cawradii si ay ku muuqanayso in la sameeyo ma aha saas aawadeed baa labada xaajisa aynay isu caaridayn waayo laba xaaloo kala duwan baa lagu xambaara taasi waxay ka fiican tahay culammada markaa yidhi waxaa laga yaabaa xadiiskaa kale inuu mansuukh yahay oo la nasakhay waayo naskhigu wuxuu u baahan yahay dee in jamci suuro geli waayo ta kale in taariikhdii lahayo siday u kala horreeyeen la ogsoon yahay marka naskhi meesha ma yaale waxay noqonaysaa laba xaal baa lagu kala xambaaraya cawradu haddayna faydmayn waa bannaanta hadday cawradu faydmaysana ma bannaana xadiidka siddeed boqoliyo shan iyo labaatan wa jaabir bni samurata radia allaahu canhu qaala kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam ida salla alfajra tarabbaca fii majlisihi xata tatluca ashamsu xasnaa jaabir ibnu samra waxa uu yidhi kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray ida salla alfajra markuu tukado salaadda subax tarabbaca mid addimada isdhaafsada ayuu ayuu ahaan jiray oo labada addin isdhaafsadoo tarabbuca fii majlisihi makaanu fadhigiisa gudihiisa ayuu addimada isku dhaafsan jiray Eh, xataa tadluca ashamsu ilaa qoraxdu ka soo baxayso xasnaa'a xaalay marka wanaagsan tahay waxaa loo jeeda ay caddahay oo casaanku ka ba'ayo ay si fiican u caddaanayso xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda wahayruhu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo hayrkii waxay ku soo wariyeen biasaaniida saxiixa sanadda saxiixay ku soo wariyeen xadiisku muslimna waa ku jiraa laakiin alfaaddaa farqi yaray u dhexeeyaan fii saxiixi muslim waa ku sugan yahay isagoo marka laga soo warinaayo saxaabigan xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda subax marka laga baxo meeshiisa ayuu fadhin jiray addimada isku dhaafsan jiray sidaa tarabuca u fadhiisan jiray dabeedna halkaasuu ku sugnaan jiray ilaa qoraxdu intay soo baxdo ay sare u kacayso oo ay noqonayso mid eh, ilayskeediiyo iftiinkeedu cad yahay yacnii qurux badantay saasaa looga jeedaa intaana ilaahay buu xusayey mawdica markiisa markaa qofku ku tukaday inuu ku sugnaado ilaahay isagoo xusaaya fadiilo ayaa ku soo aroortay khaasa mawdica hadduu ku sugnaado uu ku tukaday malaa'igtu inay u ducaynayso waa soo aroortay ay odhanayso allahuma akfir lahu allahuma arxamhu intaanu waxba soo darrisiinin meeshiisii hadduu iska fadhiyo waxa weeye malaa'igtaa u ducaynaysa salaadda subax khaas ahaanna in wakhtigaa dikri la laasimo oo meeshaa lagu sugnaado ilaa inta qoraxdu sare u kacayso ee fadli khaasaa ah ku jira xadiis kale waxaaba ku soo arooray ruuxa markuu salaadda subax tukado meeshiisa fadhiya oo halkaa ilaahay ku xusa ilaa inta yacni markaa waxa qoraxdu ka soo baxayso oo deed laba ragcadood tukada yacni cumro dhammaystiran fadligeed buu helaya cumro dhammaystiran fadligeed buu helaya waxaa loo jeedaa wakhtiga salaadu ay bannaanaanayso naafilada in la tukado aan sababta lahayn wakhtiga ay bannaanaanayso ilaa wakhtigaa laga gaadhayo inuu fadhiyo dabeedna wakhtiga ay bannaanaatay labada ragcadoo tukado xadiidka siddeed boqol iyo lixiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo shan iyo soddone wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam bifinaa'i alkacbati muxtabiyan biyadayhi haakada cabdullaahi ibni cumar waxa uu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan arkay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam bifinaa'i alkacba bannaanka kacbada u dhow ku sugan ayaan arkay waa finaa fanaa maaha bifinaa'i alkacba muxtabiyan biyadayhi xaaluu ku doonyaystay ama ku digrin xidhay biyadayhi labadiisa gacmood haakadaa sidaa ugu doonyaystay ama ugu digrin xidhay yacnii mare kuma digrin xidhan ama kuma doonyaysan ee gacmuhu sidii marka waxa weeye ku soo qabtay labada addin ku soo qabtay gacmaha maradii uga dhigan marka wuxuu ku doonyaysanayaa ama ku digrin xidhanayaa labada gacmood wasafa biyadayhi lixtibaa wuxuu ku sifeeyey labadiisa gacmood ayuu ku sifeeyey qaabka marka waxa weeye doonyaysadka wa huwa alqurfusaa waa isla doonyaysadkii weeye rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiska soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siyaaluhu u fadhiisan jiray inay ka mid ahayd inuu markaa digrin xidho ama doonyaysto gacmihiisa ku doonyaysto ama ku digrin xidho qaabkaa inuu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qaabkaa in la sameeyana inay bannaan tahay baa laga qaadanaya masjidka haddii lagu sameeyona ayna dhibi ku sugnayn xadiiska siddeed boqol iyo toddobiyo labaatan waa qaylata binti makhramata radia allahu canha qaalat ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalama wa huwa qaacidun liqurfusaa waxay qayla binti makhrama tidhi waxaan arkay nebiga calayhi asalaatu wasalaam wahuwa qaacidun walxaal huwa isagu nebigu calayhi asalaatu wasalaam qaacidun u fadhiyo alqurfusaa wuxuu u fadhiyaa qaabka doonyaysadku u fadhiyaa ama digirin xidhka kolba sidaad u taqaan falamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam markii aan arkay bay tidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam almutakhashica oo khushuucaya oo qaabkan khushuucda leh u fadhiya fi ljilsati yacni waxaweye qaab fadhiga urcidtu waan argagaxo waan naxay yacni waxa weeyaan waan yacni kurbaday naxdin min alfaraqi waxaan la kurbaday min baqasho daraaddeed aan baqday baan markaysaa la kurbaday rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wa watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey laakiin tirmidi xadiiska asalkiisa ayuu tilmaamaye qadarkan waa ka booday oo waxau yidhi xadiis dheer ayuu sheegay dabeedna in kale ayuu tilmaamay sidaas aawadeed sanadku ha qornaado xadiiska wax ka midana ha sheego laakiin inta hadda inoo qoran tirmidi ma sheegin ee nabiga u timi oo ay aragtay waa ku sugan tahay laakiin qaabku inuu fadhiyey oo qaabkaa u fadhiyey iyo inay markaysaga naxday iyo inay gariirtay iyo kullu daalik uma sugnayn urcidtu waxaa loo jeedaa waan kurbaday ayaa looga jeedaa muqayaru siiqay u binaysan tahay laakiin waxaa loo macnaynayaa sidii markaa faacil inay u binaysan tahay loo macnaynaya waan kurbaday weeye cabsi daraaddeed baan la kurbaday faraqu waa cabsida waa naxda marka gacmihiisa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo haystay addimada dabeedna si urursan buu u soo fidhiyey takhashuca waxay ka qaateen culammada qaarkood markaysagaa inuu markaa indhahana hoos u dhigayey oo yacni waxaweeye si khushuuc lehoo kale qaabka markaa qaab khushuuceed u ekaa oo fadhigoo keliya ou qaabkan u fadhiyo keliya aynay ahayne khushuucina ay ka muuqatay markii ay kurbateen naxday ayaa nin nebiga la fadhiyey calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah yacni way kurbanaysaa miskiinaddii markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagaana eegin ayuu wuxuu ku yidhi yaa miskiina calayki sakiina miskiinaday xasillooni laasim waxay tidhi markaasay iga tagtay kurbashadii iyo naxdintii wax iga bixeen xadiidka culammada qaarkood waa quweeyeen tirmidi wuxuu ku soo wariyey shamaa'ilka ayuu ku soo wariyey ilaa weynagan yidhi waxa weeyaan jaamica kuma keenin qadarkan kuma keenin laakiin shamaa'ilka ayuu sidan ugu soo wariyey bukhaarina wuxuu ku soo wariyey adab almufradku ku soo wariyey xadiidka waxaa sanadkiisa ku jira cabdulaahi ibnu xasaan nin la yidhaahdo ayaa ku jira oo ibnu xajar uu ka yidhi waa maqbuul bimacnaa nooc jahaala baa ku sugan uu sidaa ka yidhi wakadalika waxaa ku jira laba ayeeyooyinkiia uu ka warinaayo oo isku lamaan oo safiya iyo duxaybah labadaasina waa ku sugan yihin labadaana ibnu xajar wuxuu ka odhanayaa mid walba maqbuulah ayuu ka odhanaya sidaas aawadeed bacdi xadiidkan waa daciifiyeen laakiin culammada qaarkood baa quweeyey xadiidkoo taxsiiniyey qowlkooda sidoodaana fiican culamada quweysee taxsiinisay waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatxulbaariga oo wuxuu odhanaya bisanadin laa ba'sa bihi waxaa ka mid a ah albaani oo kutubihiisa qaarkood buu ku taxsiininaya oo odhanaya waa xasan mawdic hore wuxuu odhanayaa waa xasanun fi shawaahid oo waxa weeye inaanu sidiisa xasan u ahayn baa laga fahmaya inuu u qabo laakiin mawdic kale oo kutubihiisa ka mid a ah, oo akara min mawdicin ah ayuu markaa sanadkan taxsiiniyey ou yidhi waa xasan waxaa lagu xambaaraya ijtihaadkiisu inuu isbedelay wa kadalika arnauud takhriijka abi daawuudka isaguna waa taxsiiniye cabdulaahi ibnu xasaan citriis baa lagu laqabi jiraye jamac fara badan baa wax ka wariyey oo toban ka badan siqaad badan baa wax ka warisay cid garan weyday oo dee jahaaladaasun ku sheegtay mooyaane noocaa jahaaladaa ku sheegtay mooyaane jarxi kaleoo loo sheegay ma jiro a'imadii mutaqadimiinta qaarkood baa la weydiiye oo lagu yidhi inuu abu xaatim ahaa baan filayaa raawiga cid siqaadii inay wax ka warisaa miyay anfacaysaa dabeed wuxuu yidhi haddii markaas sabab kale lagu daciifiyo ma anfacayso laakiin haddii garashawaa loo daciifinaayo way anfacaysaa buuli saas aawadeed jarxi kale haddaan loo sheegin siqaad badanna wax ka wariyeen axaadiistiisana wax markaa la qoonsadaa aynay ka muuqan waatuu qaacide ahaan sheegay markaa dahabi inuu markaa noqonaayo xadiidkiisu xadiiska cidda mashaayikhda qaarkood ay soo wariyeen oo jamac siqaadii wax ka wariyeen ee xadiiskiisana wax lagu inkira ayna ka muuqan inuu siqa yahay walow cid tasriixisa yana jirin hadduu ee riwaayada macruufa ku ahaa uu yahay waa u sallimay xaafid ibnu xajarna sidaas inay tahay waa u sallimay saas aawadeed dahabi waa tawsiiqiyey ninkan cabdullaahi ibnu xasaan oo wuxuuhi waa iqa kitaabkiisa alkaashif labada marka waxa weeye ayeeye uu wax ka warinayo isku lamaanna way isku weynayaan waayo waxaa loo haystaa uun waxa weeye waa garashawaa maqbuul markuu maqbuulo mid walba ka yidhi xaafid ibnu xajar waa maqbuulun xaysu yutaabac wa ilaa falayin alxadiis dee baa ismutaabiceeyey mid waliba ta kaley kabaysaa sidaas aawadeed xadiiskani wuxuu ku saxan yahay inuu yahay xasan inuu yahay xadiiskani wuxuu markaa faaiideynayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u fadhiistay qaabkaas doonyaysadka inuu u fadhiistay ama digran xidhka gacmihiisa ayuu ku doonyeysanayey qaylana waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam oo qaabkan u fadhiya oo weliba khushuucsanna markay aragtay yacni way gariirtay naxdin daraaddeed marka calaa kulli xaal in qaabkaa loo fadhiisan karo ay bannaan tahay ayuu xadiisku daliil u yahay xadiidka siddeed boqol iyo siddeed iyo labaatan waa ishariid ibni suweyd radia allaahu canhu qaala mara bii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama wa ana jaalisun haakada shariid ibnu suweyd waxauu yidhi shariid ibnu suweyd waa saxaabi macruuf ah waa ninkii marka waxaweye shariid ibnu suweyd athaqafi weeye waa ninkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiinaayey gabaygii umayatu bnu abi salt oo muslim baa saxiixa ku soo wariyey wuxuu idhi nebigaa wuxuu weydiiye o i su'aalay hal macaka min shicri umayat ibni abi salti shay gabaygii umayat ibni abi salti wax ma ka haysaa markaasaan ku idhi haa fa anshadtuhu beytan hal beyt baan u sheegay fa qaala hiihi waa kelmad bay yidhaahdeen gurista warka laga gurayo qofka la yidhaahdo waa saynu isticmaallo waa saynu isticmaallo hiihi buu yidhi markaasaan dabeedna beyt labaad u sheegay markaasuu hiihi ilaa xataa anshadtuhu mi'ata beyt ilaa boqol beyt aan uga sheegay intaa waa dhegaysanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waaba ka guraya hiihi buu mar walba leeyihi markaasuu dabeedna nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaada umayat bnu abi salti an yuslim wuxuu ku sigtay umayat bnu abi salti inuu islaamo ya saasuu ku sigtay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabayga umayat bnu abi salti u dhegaysanayay una weydiinayey yacni waxdaaniyada iyo tawxiidka iyo bacsiga qirista la qiraayo iyo gabayadiisa inuu ku sugnaa aawadeed gabayada umayat bn abi salt ayuu nebiga u dalbaye u dhegaysanayay calayhi salaatu wasalaam qaala mara rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuuhi waxa waxay soo maray rasuulkii ilaahi sala allahu aleyh wasalam wa ana jaalisun haakada anigoo u fadhiya qaabkaas sidaa u fadhiya waqad wadactu walxaal qad wadactu aan dhigay yadii gacantaydii alyusraa bidixaysay khalfa dahrii dhabarkayga dabadiisa aan dhigay yacnii gacanta bidix ayuu xagga dambe dhabar ka dhigay markaasuu ku tiirsaday waattaka'tu cala alyati yadii waxaan ku tiirsaday buu idhi waxaan cuskaday calaa alyati yadii gacantayda halka markaa waxa weeye gunta u ah ee bimacnaa salkoo kale uga dhigan waxa weeye waa halka baabacada ugu soo xigta xagga dhudhunka baabacada gunteeda halkaas marka waxa weeyaan aan cuskaday faqaala nabigu wuxuu ihi calayhi salaau wasalaam ataqcudu qicdat almaqduubi calayhim ma waxaad u fadhiisanaysaa kuwii loo cadhooday qaabkay u fadhiisteen oo kale miyaad u fadhiisanaysaa waa ismu haya qicda yacnii kuwa loo cadhoodayna yuhuuddaa loo jeedaa ma qaabkay yuhuuddu u fadhiistaan oo kalead u fadhiisanaysaa yacni ha u fadhiisanin baa loo jeedaa waa diidma lagu diidaayo inuu qaabkaa u fadhiisto rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey marka xadiisku waa xadiis saxiixa weeye weliba shawaahidna waa leeyihi sanadka xadiiska ibnu jurayj baa ku jira laakiin ibnu jurayj ee masaadirta dhammaantood ma cancanayn ee meelaha qaarkood baa markaa samaac la tasriixiyey saas aawadeed waxba lagu cillayn maayo weliba shawaahidna waa leeyihi waxaa laga qaadanayaa qaabkaa in loo fadhiistaa inaynay fiicnayn ay tahay qaabka yuhuudda u fadhiistaan haddaba xadiis kalaa soo arooroo tilmaamaya salaadda in qaabkaa in la diidayo kale salaadaas xadiiskanna waxa weeye waa mutlaqo waa sii daysan yihin marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaataan marnaba in loo fadhiisto inaynay ahayn ama salaadaha lagu jiro ama yaan lagu jirina si itlaaqa in loo diidaayo waxaa kaloo laga qaadanayaa tashabbuha gaalada inaan la shabbihin waa taqcudu qicdata almaqduubi calayhim waxaa laga qaadanayaa ha oo qaabkooda ha u fadhiisanin waayo tashabuha gaaladu ma bannaana man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum marka gacanta bidix bay ku saabsaneen haddii gacanta midig qofku uu cuskado yacni waxa weeye ama gudubkiisa uu dhigo gacanta midig waxba dhibi kuma sugna haa labada xataa lafteeda in la israaciyo ma aha waayo dee nahyigu maadaamuu ku saabsan yahay gacanta bidix in dhulka la dhigo farqi ma kala lahaa tii midig inay raacdo iyo inayna raacin ee cala itlaaq in loo diidaayo iyada in la dhigo ayaa laga qaadanaya kada yadhar baabka boqol iyo sagaal iyo labaatan baabun fii aadaabi almajlisi waljaliis wuxuu u baab yahay fadhiga aadaabtiisa iyo waljaliisi ka la fadhiisanaya cid aadaabtiis aljaliis bimacna almujaalis xadiiska siddeed boqol iyo sagaal iyo labaatan oo can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam laa yuqiimanna axadukum rajula min majlisih rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yuqiimanna yaanu kicinin oo kicinnin oo kicinnin axadukum midkiin rajula nin yaanu kicin min majlisihi makaanu fadhigiisa yaanu ka kicinnin uma yajlisu fiihi dabeedna u fadhiisanayo meeshaas gudaheeda fadhiisanayo waa idin qoray yejlis mise yejlisu yejlisna way banneeyeen culammada qaarkood in loo dabdiyo waxay noqonaysaa uma yejlis fiihi dabeedna yaanu fadhiisanin meeshaa gudaheeda waxay noqonaysaa in markaa e, ficilka majzuumka in lagu cadfay uma laa yajlis fiih ay ka dhigantay uma yejlisana waxay noqonaysaa haddii la dabdiyo kordhigga shuraaxda qaar waa sheegeen midkiin yaanu ka kicinin nin meeshiisa yaanu ka kicin meeshuu fadhiyo uma yejlisa fiihi dabeedna meeshii uu fadhiisto yacni labada ayaanu isku darin ayaa macnu noqonaya sida markaa rafcadu maxay u dhacaysaa marka ficilka la rafciyo waxay u dhacaysaa uma yejlisu fiihi intaa dabadeed waa fadhiisanaya meesha gudihiisa bimacnaa waxaweye waxaa lagu xambaarayaa hadduu dee iski uga kaco ayuu fadhiisanaya laakiin intuu ka kiciyuu fadhiisanaya maaha ujeedadu walaakin tawasacuu ha yeeshee isu ballaariya isu waasiciya wa tafasaxuu isu ballaariya yacni isu durdurka si ay meeshu idinku bannaanaato idin deeqdo oo mid idin ballaadhan ay noqoto cidi soo dhiggeli karto qof waliba markuu in yar yani markaa durko dee boos baa ka soo baxaya meeshii xalqadii markaa cid baa soo geli karta wa kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaan jiray idaa qaama lahu rajulu in hadduu kaco isaga aawadii u kaco min majlisihi meeshiisii uga kaco makaanu fadhigiisii lam yajlis fiih midaan markaa fadhiisan buu ahaan jiray meeshaas muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka qof yacni meelshuu fadhiyo waa inuu qof kale ka kiciyo o yidhahdo iga kac tan noocaasi xaquma leh yacni qofku meeshuu u soo dheereeyo isagaa u xaqnimo badan masjid ha noqoto meel masjidka ka mida ha noqoto meel kaleoo marka waxa weeye markaa mubaaxa ha noqoto meeshu usoo dheereeyo isagaa u xaqnimo badan haddii laakiin qofku meesha fadhiyey oo ka yaro kacay masalanoo kale qof baa masjidkuu meel fadhiyey candhufiisii soo tuf intiibaa mid fadhiista markuu soo noqdo xaaladda waa ka kicin karaayo isagaa u xaqnimo badan isaga ayaa markaa u xaqnimo badan waxay kaloo culammada qaarkood ay markaa yidhaahdeen hadduu meeshu meeluu darsi u fadhiisto ay tahay oo masalan oo kale waaba shiikhii darsiga dhigaayey meeshuu u fadhiisan jiray darsiga markuu dhigaayo ayaa mid sii fadhiistay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen xaalka noocaasa waa ka kicin karaa saasay markaa haakada qaalu saasay culammadu yidhaahdeen imaamku mawdica markaysaa xon yacni uu dadka ku tujinayo isagu isagaa ugu xaqnimo badan marka qof hadduu iska fadhiisto isagu waa ka kicinayaa ishkaal male waayo waa mawdicii imaamku istaagaayey dadkana ka tujinayay qofka iska sii fadhiistay dee imaamadii waa looga xaq leeyey waa inuu banneeyaa haddaan loo daynin waa inuu banneeyaa waa laga kicin karaa nahyina noqon mayso caruurta yaryar ee aan markaa waxba kala garanayn ama aan salaad garanayn safka inay galaan xaqu ma leh waayo safkii wuxuu noqonayaaba mutaqadic ilmo yaroo iska jeesjeesanaya hadduu doono sheekaynaya salaad aan u garanayn yacni waxa weeyaan da'dii layidhi tukadaba ma aha mana garanaayo salaad xaalka caynkaasa safka in la geliye ma aha hadduu iska galo waa laga saaraya nahyina noqon mayso waayo safkan waxaa loogu talagalay dadka tukanaaya isaguna ma tukanayo salaad ma hagaajinayo mana garanayo laakiin ilmo salaaddii hagaajinaya oo garanaya oo sabi ha ahaadee mumayiz ah ta noocaasa safka hore hadduu soo galo ma laga saari karaa mise lagama saari karo taasi waa miday culamadu isku khilaafsan yihiin waxayna ku dhisan tahay waa qadiyatu afhaam xadiidkan macnaha laga fahmayaa muxuu yahay liyalinii minkum ulul axlaami wannuhaa ma waxa weeye safka hore xaquma laho ma soo gelayaan miyaa mise waxa weeye dadka laleeyahay u soo dheereeya ulil wanuha usoo dheereeya oo hadday dayacaan fursaddaas xaquma yeelanayaan inay ka saaraan qofkii kale xadiis soo arooray waa jira oo abidaawuudku soo wariyoo tilmaamayaa raggu waxay safanayaan safafka hore caruurtuna waxay safanayaan safka ku xiga dumarkuna waxay safanayaan safka ka sii dambeeya marka xadiiska abu wuxuu tilmaamayaa caruurtu inay saf gaara noqonayaane ragga aynay la safanayn waana xadiiska shaaficiyadu qaateen saas iyagu ma qabaanba markaysa marka caruurtu inay ragga la safanayso iskadaa ka hore xataa markaysa kuwa kale inay la safanayaan ragga ma qabaane saf gaaray markaysa markaa noqonayaan saasay markaa qabaan calaa kulli xaal laakiin xadiidka sanadkiisa ayaa kollay wax ku jiraan oo waxa weeye markaa laga hadlaya asheekh ibnu cuthaymiin xadiidkan liyeelinii minkum ululxalaami wanuha isagu macnaha uu ka fahmay waxay tahay qofkii sabiga ahaa ee salaadda garanayey ee mumayiska ahaa ee salaaddii garanayay wax kala soocayey safkii loo diidi maayo hadduu u soo dheereeyo xaqna laguma lahaa in laga saaro ee dadka iyagaa la yidhi soo dheereeya dadkan markaa waxanu ha soo xigaan hadday iyagii marka arrinkii dayacaan oo banneeyaan fursaddii oo qofkan kale soo galo lagama saari karo salaaddiina uu hagaajinayo ibnu cuthaymiin saasuu odhanaya laakiin waxaa laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay waxaweeye ka saareen inan yar oo mumayisa oo weliba markaa qaangaarnimo ku dhow inay ka bixiyeen safka hore dabeedna ay galeen ayaa asxaabtan eh, qaarkood ka soo aroortay dabeedna inankii aada u cadhooday salaaddii markii laga baxay buu u yimi saxaabigii maxaad safka iga saartay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi liyelinii minkum ululaxlaami wannuha saxaabigaasi fahamka uu ka fahmay xadiidka waxa weeye waa in lagaba bixinayo oo laga saarayo yacni waxa weeye eh, inanka roon mar haddii aanu markaysa ululxalaam wanuha aanu ahayn safka hore isagoo ul soo dheereeyey in laga bixinayo o laga saarayo saasuu xadiiska markaa ka fahmay oo ka qaatay ninkanna dee nin gar naqsanaya buu ahaayo yacni aan ilmo yaroo sabiyaba dee ahayn kuray ah waayahay qofku inuu wax iska dhigto safka hore oo boos qabsad uu sameeyo ta noocaasa oo meelaan u fadhiinnin baa marka wax loo dhigayaa amaba wax iska dhiganayaa meeshuna meelu ka yaro kacay ma aha oo uu ku sugnaan jiray xaquma laha waa qasbi waa dhac meeshaa la dhacay ya markaa dembi bay noqonaysaa ta noocaas waxa u xaq leh cidda soo dheeraysa u xaq leh waxaa la dhiganayana xaquma laha laakiin qof meesha fadhiyey oo markaysa marka ka yaro kacay ama weyse u kacay ama markaysa marka waxaan yacni khalaa u yaro baahday oo dabeed markaysaa meeshii ku soo noqonaya meeshuna meeluu fadhiyey ay tahay hadduu wax sii yaro dhigto dhibi kuma sugnaa waayo isagaa meesha u xaqnimo badnaa xataa haddaan waxba dhigan marka kaasoo kale waxa weeyaan isagu waa u bannaantay in wax sii dhigtaa laakiin qofaan meesha fadhinin in wax loo dhigo oo dadkii soo dheereeyey loogu diido qof iska maqanna markaysa markaa booska loo sii hayo loo sii ceshiimeeyo ceshiimadii baada iska badato markaase ilaa masjidka soo gashay <laughs> y ceshiimadii intay iska fara badatay ayay ilaa masjidkii soo gashay ahlucilmigu waxay yidhahdeen ta noocaasi ma bannaana waxay noqonaysaa khasbi bay noqonaysaa meeshaa la dhacay oo la boobay haddaan dhibi ka imanayn in laga tuuro oo layska galo ayaa saxan siddeed boqol iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo sagaal iyo soddon ah wa abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal abi hurayra wuxuu sheegay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi ida qaama axadukum min majlisin suma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bih ida qaama axadukum midkiin hadduu kaco min majlisin meeluu fadhiyey uu ka kaco makaanu fadhi suma rajaca ilayhi dabeedna uu soo noqdo oo makaankii uu ku soo laabto fa huwa axaqu bih isagaa ugu xaqnimo badan oo khayrkii uga xaqnimo badan rawaahu muslimu muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu meel fadhiyey ou meesha ka yaro kaco cudurdaar uga yaro kaco meeshiina dee aanu iska dayn ee uu ku soo noqdo inuu isagu u xaqnimo badan yahay marka meeshaa waxaa soo gelaysa masjidkii waa soo gelayaa lamana kala farqin inuu wax dhigtay inaanu dhigan calaa haada waxay noqonaysaa bay ahlucilmigu yidhaahdeen inuu meeshii ruux u iman karo fadhiistay oo odhan karo meesha anaa fadhiyey ee waxa weeyaan waanii ka yaro kacay yacnii inaan ku soo noqdana waa doonayey meeshiina aanu ka fogaan inuu ka kicin karo isagu mar haddii uu xadiisku sheegaayo inuu uga xaqnimo badan yahay laakiin waa inaanu meeshii midu icraad ka sameeyey oo iska daayay aanu ahayn ta kale meesha waa inaanu iskaga tegin oo inuu markaa ruuxu xeeradoo kale ka dhigto hadda oo markaa waxa weeye meel aanu doonayn hadda inuu fadhiisto uu doonaayo inuu ku qabsado uun intuu soo galo masjidka ou meesha alaab dhigto ama saa u yaro fadhiisto muraadkiisuna ay tahay xeelad inuu ka dhigto hadhow inuu u xaqnimo bato suuqiisana doonaya inuu iska galo oo dadkii markaa waxa weeye meesha ay uga baydhaan isaguna uu yidhahda meesha waan fadhiyey ilaahay lama khiyaamayn karo marka xeelad caynkaasa hadduu uga jeedo xeeladda noocaasi waxba u bannayn mayso laakiin waxaa laga hadlayaa la sheegayaa qof meesha fadhiyey ee kadibna cudurdaar yar uga kacay candhuuf ha soo tufayo yacni ha soo weysaysanayo wax yaroo noocaasoo kale intay la kulmeen isla markiibaa ku soo laabanaya ka noocaasi inuu u xaqnimo badan yaha laga tilmaamaya laakiin ruux iska tegayo oo suuqa iska gelayo intuu doono iska maqnaanayo marka ay soo dhowdahayn wakhtigu oo dadkii markaa waxa weeye ay markaa dee soo buuxsameen ama aad u yimaadeen inuu marka waxa weeye intuu dadkii soo dhex maro oo hadhow markaysa meeshii marka waxaan yani usaa ku fadhiisto yacni ta noocaasi waa baabkii yacni qabsiga meesha la qabsanayo taxjiirka lagu samaynayo dadka laga mancinayey oo dadkii ka soo horreeyey qofku marka uu doonaayo inuu markaa isagu ka hormaro safkii hore iska sii qabsado aanu fadhiisanaynin ee uu suuqiisa iska gelayo ta noocaasa xadiidkani markaa daliil ugu noqon maayo xeeladda caynkaasina waxba tari mayso yacnii xeeladdu haddii la doonaayo wax la diiday in lagu bannaysto waxay ka anfacaysaa ma jirto xadiiskuna tuu ku saabsan yahay taas maaha waa qof cudurdaar uu yara kacay iyo wax la mida ah. yacni markaa wuxuna ay dhow yihiin ta noocaasuu ku saabsan yahay marka calaa haada wuu ka kicin karaa hadduu sidaa yahay calaa haada wuxuu noqon karaa xadiiskii hore mid khasisaaya oo wax ka reebaya ile kii hore wuxuu sheegayay marka yaanu kaba kicin been xadiidka sideed boqol iyo koob iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo afartan wa can jaabir ibni samurata radia allaahu canhu qaala kunna ida atayna anabiya sala allahu aleyh wasalama jalasa axaduna xaysu yantahi jaabir ibnu samura waxa uu yidhi waxaanu ahaan jiray ida atayna anabiya sala allahu aleyh wasalam markaanu nebiga u nimaadno calayhi asalaatu wassalaam jalasa axaduna midkaayo wuxuu fadhiisan jiray xaysu yantahi meesha markaa fadhigu uu ku dhammaado oo dadku marka ay fadhiyaan ee ku soo xigtaa ayuu fadhiisan jiray rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey wa watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasan waxau ihi waa xadiis xasan ah xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam qaabkay u fadhiisan jireen buu sheegaya markay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam meesha fadhigu ku dhammaado bimacnaa dadka ugu baallaysa ayuu fadhiisan jiray midkaaye buuhi yacnii qof ka yimaadaa dadka ma soo jeedhi jirin laakiin meesha waxaa jirta oo kale saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay u fadhiisan jireen si marka waxa weeye yacni goobo ah xalqad ah goobay u fadhiisan jireen mar labaadkana way isku dhadhowaan jireen ee qofba meel iskama fadhiisan jirin ee waxay ahaan jireen qaar isku dhadhowaada ayay ahaan jireen sida axaadiista qaarkood ka muuqata oo tilmaamaya saddexdii nin ee yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam xalqaddiisa oo midkood uu helay xalqadda bimacnaa goobada loo fadhiyo fakad ka bannaan buu helo uu geli karo markaasuu meeshii galay kii labaad wuxuu waayey meeluu ka galo xalqaddii goobadii loo fadhiyey meeluu ka gala ayuu waayey markaasuu xalqadda dabadeeda ayuu fadhiistay halka ka dambaysa kii kalena waa iska tegey waa xadiiskii macruufka ahaa waa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi kani waxa weeye waa soo dunmay bimacnaa waa soo dhowaaday fa aawaahu allah yacnii ilaahay baa soo dumo xaggiisa u soo dhoweeyey aljazaau min jinsi alcamal kaasina dadka maadaama meele ayna ka bannaanayn inuu cidhiidhyu ka xishooday oo isku dhex tuuro oo allahna waa ka xishooday xadiiska macruufki waa ka sheegaya marka culammadu waxay yidhaahdeen haddii eh, dadku markaa iyagu taa ay dayacaan oo ay fakada jiraan oo iska bannaan yihiin meelo iska bambannaan xaggii hore ah xaalka noocaasa yacni waxa weeye in e, meeshii la dayacay inuu ruux intuu soo dhaafo dadkii kale isagaan jiidhin meelaha bannaan soo maro meeshii bannaanaydee markaa dhoweyd ama safka hore ahayd inuu fadhiistaa ta noocaasi waxa weeye niyadu markaama diidayso waayo iyaga ayaa dayacay oo markaysagaa sidii aadaabta ku fiicnayd u fadhiisan waayey markay sidaas tahayna waxa weeye ruuxii markaa meesha fursadda dhow helay dee waxaweye waa u fadhiisanaya meeshaa dhow u fadhiisanaya hadday xalqad cilmi tahay iyo hadday khudbad markaa tahay mid walbana waxa fiican dhowaanshaha ayaa fiican in la dhowaado khudbadda jumcada waaba soo aroortay wadnu min aliimaam ama wayadnu min alimaami imaamka markaa inuu u dhowaanayo dhowaanshihiisa waa soo aroortay oo xadiis baabay ku soo aroortay nasan xagga kalena nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo dhowaado waa la jeclaa xalqadaha laftooda markaysagaa in laysku yareeyo oo ay isu dhowaadaan waa jirtay waa tii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ina tafaruqakum fii hadii alawdiyati waalshicaabi min ashaytaan yacni kala tegiinna iyo tafaraaruqiinna aa ah, markaysaga dhirahan ku kala tegaysa hadda safar bay yihiin markaasay waxa weeye marka dhirtii kala duwanayd ee ayga ayaa markaa qolaba geed markaa fadhiisatay markaasuu wuxuu markaa yidhi waxaweeye shaytaan xaggii bay ka ahaatay markaasaa waxay saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay sameeyeen intii ka dambaysay inay isu dhowaan jireen haddii xataa go' lagu fidin lahaa korkooda siday isugu dhowaadeen waa deeqi lahaa yacni si aad isugu dhow ayay markaas sameeyeen oo iscidhiidhiyayaan marka calaa kulli xaal haddii xalqadda marka waxa weeyaan ayna meel ka bannaanayn meesha markaa bannaani ee ugu dhow baa la fadhiisanayaa laakiin inuu markaa qofku meel dambe iska fadhiisto oo gidaarka dambe iska tago yacni ta noocaasoo kaliya aadaabta yacni kuma fiicna marka waxawe cilmiga waa in marka waxa lasoo dhowaado ayaa markaysa aadaabta cilmigu ay ku jirtaa marka inayna dhibaynin dadkii oo aynay jiirjiiraynin yacni markaa ayaa laga qaadanaya maalin jimcaha baa nin soo galay markaasuu dadkii ka tartallaabsaday yacni dadkii si isku dhadhow bay u fadhiyaan marka waxa weeye meelo bannaan inuu maray ma aha dadkii buu ka taltallaabsaday markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ijlis faqad aadayta fadhiiso waad dhibtay dadkii yacni saasuu ku yidhi marka calaa kulli xaal dadka in la dhibo ma aha laakiin waxa weeye in laysku dhowaado ayay tahay meesha markaysaga fadhigu ku dhammaadana yacnii la fadhiisto sidaa tartiibta ahee markaa munadamka ah ee goobada aana loo fadhiisto ayay aadaabtu tahay xadiidka sideed boqoliyo labiyo soddon wa abi cabdillaahi salmaan alfarisiyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yakhtasilu rajulun yowma aljumucati wayatataharu ma istataaca min tuhurin wayaddahinu min duhnih laa yakhtasilu ma maydho rajulun nin ma maydho yowma aljumucati maalin jimce wayatataharu isma taahiriyo ma istataaca intuu kari karo isma taahiriyo min tuhurin istaahirin ah tahaaro ah yacnii tuhriga tatahur baa loo jeedaa ismasdarkii baa la keenay yacni ficil kale ha u ahaato laakiin waa ismu masder bay hadda kan u tahay wayatataharu ma istataaca isma taahiriyo intuu kari karo oo min tuhrin istaahirin ah wayadahinu ma subkado oo bimacnaa e, dufan isma mariyo ama subag ha noqdo ama saliid ha noqotee min duhnihi yacni wax markaa dufankiisii ka mida ama saliiddiisii ka mida ama subaggiisii ka mida isma soo mariyo aw yamasu min tiibi beyti ama isma soo mariyo udgoonkii gurigiisa isma soo mariyo wax ka mid a suma yakhruju dabeedna ma soo baxo oo falaa yufariqu ma kala kaxeeyo bayna snayni laba dhexdoodna ma kala kaxeeyo suma yusallii intaa dabadeed ee ma tukado maa kutiba lahu wixii loo qoray uma yunsitu dabeedna ma aamuso idaa takallama alimaamu imaamku markuu hadlo ilaa gufira lahu in loo dhaafo mooyaane maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa isaga iyo jumcada kale ee soo socota inta u dhaxaysa in dembigiisa loo dhaafo mooyaane yacnii ruux kastoo sidaas sameeya intaasoo shaqo ah sameeya waxaa loo dembi dhaafaa labada jumca inta u dhaxaysa rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa jumcada qofku markuu imanaayo waxyaalaha ay tahay inuu soo sameeyo hadduu ashyaada xadiidku sheegaysa ku kaco uu kulmiyana in loo dembi dhaafayo labada jumco inta u dhaxaysa ayaa xadiidku sheegaya ugu horrayn waa inuu soo maydhaa waa maydhashadii jumcada maydhashada jumcada la maydhanayo waa maydhasho mashruuca culammadu waxay isku hayaan ma waajibba ma sunnaa xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyeyna wuxuu sheegayaa waajib buu sheegayaa guslu yowmi aljumucati waajibun cala kulli muxtalim nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maydhashada maalinta jumcada la maydhaa waajib bay ku tahay qof kastoo qaangaadh ah qof kastoo qaangaadha ah, waajib bay ku tahay jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay sunno mu'akkada tahay wujuubkanna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa waa muta'akid oo waa adag baa laga tilmaamayaa waxay ka qaateen oo uga leexiyeen daahirka wujuubka inay waajibnimadii tegisteeda lagu dembaabayay inay ku fasiraan xadiiska tilmaamaya ruuxa maalinta jumco soo weysaysta oo dabeedna markaysa markaa intuu soo weysaysto oo si wanaagsan u soo weysaysto jumcada yimaada fa biha wa nicmat yacnii wanaag buu leeyahay wa nicmat baa xadiisku ka cabbiraa waman iqtasala faalghuslu afdal kii maydhana maydhashadaa fadli badan marka xadiiskaas waxay yidhaahdeen maadaama ruuxii weyse keliya ku kaaftoomee aan soo maydhannin nebigu calayhi asalaatu wasalaam u ammaanay dee inaannu ruuxaas dembi la imannin baa laga qaadanayaa oo hadduu markaa maydhashada laga tagaa ay dembi tahay dee ammaan mutlaqa lama ammaaneen marka ammaanta la ammaanay waxaa laga qaadanayaa inaanu wax markaa dembiya inaanu markaa ku qabin maydhashada uu ka tegey ila fa biha wa nicmat baa xadiisku sheegaya waman iqhtasala faalguslu afdal kii maydhana maydhashadaa u fadli badan afdalna waa ismu tafdiil oo waxay tilmaamaysaa labaduba fadli waa leeyihiina kanaa sii fadli badan taasna waxaa laga qaadanayaa in maydhashada jumcada la maydhanaya ay sunno tahay saas aawadeed wujuubka waxay ku xambaareen muta'akid inuu yahay sida marka waana usluub bay yidhahdeen luqatulcarab lagu isticmaali jiray weeyaan bay yidhahdeen kolle waynoo iman doontaa mas'aladu ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa waajib ayay yidhaahdeen qofku hadduu ka tago ku dembaabayo maydhashada jumcada awalan marka hore waa inuu soo maydhaa maydhashadaasi waa maydhasho cibaade ee maydhasho caada ah maaha dadka qaarkood way maydhaan jumcada laakiin ma niyeeyaan yacni cibaade ahaan uma niyeeyaan waxaana la rabaa in cibaad ahaan loo niyeeyo innama alacmaalu bianniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa niyadu waxay kala soocdaa bayna alcibaadaati waalcaadaat shaygu inuu caado noqdiyo inuu cibaado noqdo niyadaa kala farqinaysa waxay kaloo kala socdaa cibaadaadkay qaarkoodba qaarka kale ka socda marka marka la maydhanayo jumcada waa in loo maydhaa niyo taqarub oo allah loogu dhowaanayo oo amarkii sharciga ahaa lala imanayo yacni niyadaas waa in lagu maydhaa ee waa jumco waa la maydhan jira iska maydho waa inaanu markaysaga uga dhicin ee sida markaa weysada markaa uu qurbo uga jeeday u niyeynaayo sidaasoo kale maydhashada jumcada waa inu niyeeyaa marka marka hore jumcadii waa inuu soo maydhaa labaadka waa inuu soo tahaaro qaataa yacni tahaaradu awoodi iyo nadaafadda iyo tahaaradii sharcigaaba waa isa soo subkayaa dufan buu isa soo marinayaa inuu maalintaa dufan ismariyaa waa sunna weeye waa sunna weeyaan wuxuu isa soo marinayaa udgoon udgoonna waa isa soo marinayaa tiibka uu helo ayuu isa soo marinayaa salaaddii buu u soo baxayaa hadhow cid ma dhibaayo laba ma kala kaxaynayo laba isku dheggan ama laba wada faqaya ma kala farqinayo yacnii meel bannaan hadduu helo waa fadhiisanayaa wuxuu tukanayaa wuxuu awoodi karo ayuu tukanayaa markaasuu dabeedna aamusaya markuu imaamku hadalka bilaabana waa aamusayaa intaa ma sameeyo ilaa gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumucati alukhraa labada jumco inta udhexaysaa loo dhaafaa yacnii dembigiisii labada jumco inta udhaxaysa ayaa loo dhaafaa isagiiyo jumcada kale inta udhaxaysa waxaa loo jeedaa maa bayna aljumucatayn ayaa dembigiisa loo dhaafaa dembigaa la dhaafayo culammadu waxay yidhaahdeen jamaahirta culammadu waxaa loo jeedaa sakaa'iru dunuubka dembiyada kuwooda yaryar baa loo jeedaa wa ilaa kabaa'irtu waxay u baahan tahay dembiga weyni toobadkeen oo ruuxu toobad keeno ayay u baahan tahay maana tii ay ku soo arortay xadiiskii sheegaayey marka la cumraysto ilaa cumrada kale ramadaan marka la soomo ilaa ramadaanta kale salaadaha shanta ah intaasi mukafiraatun limaa baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir waxaa markaa mukafiraad iyo dembidaadin ay u yihiin ee wixii u dhaxeeyey waa goorma ida ijtunibat ilkabaa'ir haddii laga dheeraado dembiyada waaweyn riwaayo kalena waxay sheegaysaa maa lam tugsha alkabaa'ir intaan kabaa'irta lala imanin dembiyadiisa waa loo dhaafaya xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey saas aawadeed jamaahiir ahlicilmi waxay leeyihiin xasanaadka dembiyada lagu dhaafayaa waa sakaa'irta ina alxasanaatu yudhibna sayi'aat waa dembiyada sakhaa'irta baa lagu dhaafayaa bay jamaahiiru ahlicilmi ay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa intanoo camal in la sameeyo inay fiican tahay udgoonka laysa soo mariyo duhniga laysa soo mariyo maalintaa dufan in laysmariyaa dufankaasi waa inaan ahay mid raa'ixa leh oo de dadka dhibaya waa inaanu ahayn yacni dufan aan raaixo lahayn dadka dhibaysa waa inuu marka isa soo mariya saliiddan markaa zayd saytuunka la yidhaahdaa waa saliid barakaysan waata ku timi marka adilada iyadoo laynoo sheegayo inay barakaysan tahay layna amrayna inaynu ismarino waa zaytun mubaaraka waa saliid barakaysan fakuluuhu wadahinu bihi cunana oo bimacnaa wax ku iidaanta kuna subkada kuna subkada marka waxa weeye waa saliid barakaysan weeye saliidda zayt saytuunka khaas ahaan way si kala fiicantae tashaam ka baxday ee noocan bakri awal la yidhaahdo noocyada caynkaasa ayaa fiican waa imaamku markuu hadlo waa inuu markaa aamusaa idaada marka ficil la geliyo saddex xaaladood bay noqotaa in ficilkii la sameeyey oo laga baxay in la bilaabo la gudagalay in la doonaayo in la sameeyo weli aan la bilaabin marka laba suura way fara badan tahay oo qur'aankana waa ku timi fa idaa qudiyat isalaatu waa marka la dhammeeyo laga faaruqo weeye marka laga faaruqo weeye iraadada iyadoo loo jeedana way badan tahay ba idaa qumtum ila salaati fakhsiluu waxa weeye waa markaad doonaysaan baa looga jeedaa inaad salaadda u kacdaan haddaba marka shuruuca ama gudagalka looga jeedo halkanoo kala ka mid a ah uma yunsitu ida takallama alimaamu yacni markuu hadalkii bilaabo gudagala looga jeedaa inta aanu bilaabin inuu ruux hadlaa waa u bannaanta markuu ka faaruqo oo dhammeeyo khudbaddana inuu markaana hadlaa dee waa u bannaanta waxaa loo jeedaa waa markuu gudagalo ida takallama alimaam uma yusalli maa kutiba lahu salaadan waxaa laga tilmaamayaa ama salaatuduxa ha noqoto ama naafilo mutlaqa ha noqotee inay salaaddu bannaan tahay in markaa naafilo lala yimaado oo la sunnaystaa qorraxdu samada bartankeeda intaynay gaadhin ka hor dee inuu tukadaa waa u bannaan tahay inuu tukadaa waa u bannaan tahay marka salaatuduxa ha ahaato naafilo mutlaqa ha ahaato uma yusalli maa kutiba lahu ya waa sii daysan tahay taasna waxaa laga qaadanayaa naafiladaasi inay u bannaan tahay sunnayaasha uu tukanaya hadduu doonana dee taxiyatulmasjidkii ayuu tukanaya uma yusallii maa kutiba lahu markaa dabeedna inta mid waliba soo geli karaan qadarka ugu yar baana dee uu ku xasilayaa yacni markaa wacdigu ballanqaadka loo ballanqaadaya xukunkuu ku xidhan yahay waa intee waa inta ugu yar ayuu ku dhacaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk